اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن camr بن qaysin anahu samica caasim bna xumaydin qaala samictu cawfa bna malikin yaquulu kuntu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam bal sanadka wuxuu ku bilaabmay amiirkii mu'miniinta ee cilmiga xadiiska ama xadiis guud waa imaamkii bukhaari moxamed ibnu ismaaciil bale sheekadii tirmidina ka mid buu ahaa in badanna uu aada uga faa'iidaystay khaasatan cilmiga cilasha oo kale axaadiista waan u soo celceliyaa oo kitaabkan dee maahae kitaabkiisa kale sunanta iyadoo axaadiistu toos uga warinaya ay yar tahay laakiin su-aalaha uu weydiiyey ee uu kitaabka kuba sheego inta badan uu ka cabiro maxamed baan weydiiyey ama maxamed baa saa waa imaamkii maxamed ibnu ismaaciil waana shaqadiisii u in badan axaadiisada khaasatan cilmiga ama taariikhda ha noqoto xagga ruwaada ama cilooyinka axaadiisa ha noqotee uu aada ugaba faa'iidaystay taasna uu kitaabkiisa kale uu ku soo naqliyo muslim oo kale dee halkan ma filayo inuu wax kaga wariyey kitaabkan kitaabkiisa kale ee jaamica masnadana xadiis keliya oo soom dhexdii ah ama xadiis laftigiisu yahay axsuu hilaala shacbaana liramadaan bisha shacbaan sii koob sii badbiya oo sii xafida si dee loo ogaado bal soddon inay ku dhadeen markaa haddii la arki waayo ee soddon si loo buuxiyeyna haddii marka hore waqtiga bilatay la ogyahay unbaa taa la hubsan noqon karaa oo la odhan karaa ma waa sagaal iyo labaatan ama waa soddon haddaba rabadaan daraad rabadaan ajrigeed bisha shacbaan sii xafid oo sii dadiya biladkeeda iyo taas xadiidkaas ayaa uu umm muslim kaba wariyo waana xadiidka keliya kitaabkiisa kuba sugan sunanta ee uu umm muslim kaba wariyo buqaari laakiin cilmiga kaleu ka soo naqliya badan cabdullah ibnu saalixna waxaan filayaa caawa inay inoogu horeyso waa sheekha bukhaari kitaabkiisa saxiixaana axaadiid mucallaqa mooyaan ama tacliiqaad mooye wax mawsuula ama ah, musnaduu kaba wariyaa ma jirto koley nin maaha ragga kale dee ruwaadda saxiixa darajadoodii gaadhsiisan xagga marka laega riwaayaadkiisii awhaam kaba dhacda laakiin kitaabkiisa dabdisan oo aad buu kitaabkiisa u dabdisan yahay waxyaalo kala duwan oo bukhaari tacliiq ahaan kitaabkiisa kale kaga wariyaana waa jira cabdulahi bnu saalix kolley kunyadiisana abu saalix baa la idhaaho oo dee cabdulahi bnu saalix bnu muslim aljuhani waa nin raggii atbaacu taabiciinta dadkii lasii kulmay ahaa macnaa taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha laakiin waa dadkii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ayuu kaa mid yahay mucaawid bnu saalix habeen dhaweyd baan soo hayno waa nin taabici aan soo sheegno qaadina andaluskaba noqday ama camr bnu qaysta waa waa nin taabiciya oo taabiciintii dhexe ka mida walow boqol sannadood gaadhay oo aad uu cumde waqti dambe uu dhintay boqoliyo afartankii hijrada oo balmid ninkana ay isku beled ahaayeenba xmeeye ninka ka dambeeya ama casim ibnu xumaydo waa nin mukhadramiintii ama taabiciintii waaweyneed waqtigii rasuulka la soo gaadhay kaba mid ahaa oo reer ximsaan wuxuu hi taabicigaasi samictu cawfa bna maalikin waa saxaabi macruuf oo shahiir ah cawf ibni maalik waan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo kuntu waxaan aha maca rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa leylatan habeen oo rasuulka ilaahay baan habeen la joogay buu yidhi fastaaka uu cadayday uma tawada'a markuu cadayday dabadeed buu weysaystay uma qaama uu kacay rasuulka ilaahay yusallii xaaluu tukanayo salaadii habeenkiiba u kacay faqumtu waan kacay macahu rasuulkii ilaahay baan dee ana salaadii ku xidhay oo isagoo rasuulkii ilaahay tukanaya iskamaan fadhiisane maciisii baan kacay isagoo ku xidhanaya horena waa ti aynu umuuro lamida soo maray ee waana shay jaa uun salaad asalkeedu intii jamaaco loo jideeyey haddii la iskuba xidhoon raatib laga dhigane faqumtu macahu fabadaa wuxuu bilowday dee salaadii buu gudagalay fastaftaxa albaqarata wuxuu bilowday rasuulkii ilaahay furfurtay oo markaa markuu faatixadii kolley aqriyay dee isagaaba yidhi rasuulka ilahi laa salaata ilaa bifaatixati lkitaab eh wuxuu bilowday suurat lbaqara falaa yamuru ma marahayn biaayatin aayad biaayati raxmatin waa aayad naxariiseed ilaa oo uu soo maro aayad naxariis ba ay bal maalan kuba sugan tahay ama naxariis dikrigeed kuba yimi waqafa waa joogsanayey oo qiraa'adii ayuu kaba joogsanayo fasa'ala ilaahay buu naxariis iyo fadligiisa weydiisanayay walaa yamuru ma marahayn biaayati cadaabin aayad cadaabeed macnaa aayad uu ku yimi dikri cadaabeed uu kuba yimi ilaa oo uu aayad cadaab uun si uun uga hadlaysa ama uu dikrigeed kuba yimi uu soo maro waqafa uu istaagayo waa joogsanayay qiraadii buu ka joogsanayay fatacawada ilaahay buu ka magangelayay cadaabka oo weydiisanayay inuu cadaabka ka badbaadiyo ka nabadgeliyo uma rakaca ee markuu baqaro dhammeeyey isagoo bal qiraa'adaasna aqri'aya aanu aayad naxariisteen iyo aayad cadaab iyo aanu dhaafayne uu ku joogsanayo isagoo ilaah baryaya ama naxariistiisa ha weydiista ama cadaabkiisa ha ka magan gale ayuu rakaca rukuucay famakasa waa nagaa raakican xaalu yahay mid rukuucsan oo rukuucdiibuu ku nagaa rasuulkii ilaahay biqadri qiyaamihi intii uu taagnaa in leeg wax qadarkeeda oo intii uu baqaro aqrayay in ku dhow ama qadarkeed ah ayuu rasuulku rukuucsanaa kolayna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurahan iyo umuuro kaleba waynu soo maray adkaysiga badan ee uu lahaa dee waxa weyaan iyo taxamulka badan ee uu cibaado iyo daaco u lahaa ee waxaana rasuulka ilaahay inkastaba jidhkiisu dee haba dhibi ha ka soo gaadho waataan aragnay siduu taaganya inuu gorarayo lugihiisu bararayeen amase laftiba ku yimi ay dildilaacayeen xataa tafadarat qadamaahu laakiin haddana macaantiga daacada ilaahay iyo qur-aankan iyo kalaamkiisanu macaansa raaxaysanayo ayaanu shucuur umuurahaasba uu dareemayo balde waa wuxuu ku raaxaysanayay ahayd umuurahan dee inaga culays weyn nagu ah bal haddaan taagnaana inaan rukuuci karnayn inta intaa laeg dee isaga waa wuxuu macaansanayo ku raaxaysanayo taas bay uba ahayd oo ilaahay baa uga yeelay wa jucilat quratu cayni fi salaa indhahaygu waxay ku qabowsadaan dee bal matalan iyo ladadayda iyo raaxadayda rabbi wuxuu geliyeyba salaadeeda famakar rakan biqadrin wayaqulu fii rukuuci rukuucdiisii wuxuu lahaa subxaana di ljabaruuti wlmalakuuti wlkibriyaai wlcadama waana adkaarihii dee rukuucda u arooray uu kadna kaba mid yahay tasbiixdani habeen dhoweydna xadiiskan waynu soo aragnay mid lamid ah oo intan adigu ee umuurahan kulaba mid ah markaasaanan soo fasirnay alfaadahani uma sajada rasuulka ilaahay markuu taas in badan saa u rukuucsanaa ayuu rukuucdii kasoo toosay waa ictidaalay uma sajada koley dee ictidaalkii haddaanu halkan ku xusnayna waxaan garanayno salaadii baaba nidaamkeedii taatay maase u rukuucsanaa inuu sujuuday sumadanna waxay keenaysaa un raagitaankii uu ku raagay ee rukuucdaasoo intaa dabadeed buu haddana sajada sujuuday biqadri rukuuci intii uu rukuucsanaa qadarkeed wayaquulu fii sujuudi subxaana di ljabaruuti wlmalakuuti <clears throat> wlkibriya wlcadama oo intan buu ku celcelinaya sujuudiisiina rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu calayh ayuu ku celcelinaya markaa ragcad baa intaa ugu dhammaatay <clears throat> uma qara'a wuxuu aqriyay rasuulka ilaahay intuu kacay oo ragcaddii dambe gaadhay ragcaddii dambe ayuu aqriyay aala cimraan aala cimraan buu aqriyay uma suuratan maha macnaa aala cimraan markuu dhammeeyuu suuradtaasa aqriyay ee waxay ahayd haddana ee ragcaddaasuu kaba rukuucay sujuuddaa dheer iyo rukuucdaa dheer buu laba yimi markaasuu haddana kacay oo suurad kale oo suuradaha dhaadheer kaba mida ayuu aqriyay casharkii maalan ama xadiis hore oo kale aniga raqamkaygu waa laba boqol iyo iyo toddobaatan arqaamo qaar bay way tir kala duwan yihiin xadiis iyagoo ta mid baa raqam tirinaya midna xadiiskii ma tirinaya xadiiskaasna saxaabigii susayn soo maray xudayfat bnu buu ahaa halkii cibaadadii rasuulkiiyo salaadiisii baan kuba soo maray isagoo rasuulka ilaahay kuba xidho alfaadahana ay kuba sugnayd walow aynu soo aragnay markii uu xidhay uun allahu akbar dulmalakuuti waljabaruuti walkibriyaai walcadama laakiin rukuucda subxaana rabbi alcadiim unbuu ku celcelinaya waxaan uga jeedaa xadiidka waxay nagu soo marray wuxuu aqliyay baqara aalo cimraan iyo ta afraadoo almaa'ida aw oo aynu soo marray shucba shaki ka galay maa'iday ahayd mise ancaam bay ahayd taasba uu soo aynu marka waa afar ragcadood oo afartaas suuradood ee dhaadhe haddaan tartiibta eegnana dee maa'ida noqonaysa maa'ida suuradaha hore ku xigta ayay ahayd kale haddeen xadiidkan kaas dee inuu nidaamkii raacayna umuurahaasuu noqonaya walow laba saxaabi iyo laba habeen ay kala ahaydo uma suuratan suuratan macnaa waxa weye uma qaraa wuxuu aqriyay rasuulka ilaahi haddana markuu ragcaddaa dhammaystay suuratan suurad suuratan ay uma qaraa haddana wuxuu aqriyay ragcaddii saddexaad suuratan suurad buu aqriyay oo deesa kuwa aynu soo marray iyo nadaa'irtoodii ah marka wuxuu yidhi saxaabigii yafcalu uu falayo rasuulkii ilaahay ma yafcalu xaal uu falayo markaa uu dee suuradaha aqricayo mila dalika madkuubka wax la mida oo waxaynu soo marnay wuxuu ahaa ama mila dalika ishaaradan ee u laamaysa falaa yamuru biaayati raxmatin ilaa waqafa fasa'al walaa yamuru biaayati cadaabin ilaa waqafahu fatacawad taas baa lafdigaynu soo aragnay wahaa ishaaraduna halkaasay u laamaysaa oo markaa uu suuradahan kale rakacaadkii kale aqri'ayay iyadana tacawudkaas iyo baryada ilaahay iyo taas ayaa qira'adiisii dhex socotay aayad cadaabeed hadday timaado waa tacawudkaas aayad raxmo iyo dee baryo iyo hadday timaadiyo naxariisna ilaahay buu weydiisanayay bal xadiidka tirmidi waa soo saaray abu daa-uud iyo nasaa-ina way la wariyeen labadooda sunan xadiidkuna dee bal masalan markaynu eegno guud ahaan xadiid inoo sugan buu noqonaya albaniyana waaba tacliiqista labada kitaab uu ku saxiix yeelay ee arrindee waxaana inooguba sugan bar rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh ijtihaadkiisii badnaayee xagga cibaadaadka iyo daacaadka iyo xirsigii jaanibkaasaynu hore kuwa lamida iyo nadaa'iru soo aragnay horta way inooguba sugan tahay salawaatullaahi wasalaamu calayh arrinta laakiin meesha yartaala waxa weeye uun waxaynu soo haynay bal imaka baabkan aynu ku soo jirnay ee soomkii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ee xadiidkan wax sooma ah oo imika ku jira ma jiro munaasabo soom inoogaba muuqato axaadiid kaba horeysay oo casharka inoogu dambeeyey oo ay kuba sugnayd saddex xadiid rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh camalkiisu inuu diimo ama mid uu daa'imayo ahaa taa waxaan nidhi munaasabadu waxa weeyaanba dee camalkiibaa soomkiina ka mid yahay marka rasuulkii ilaahay camalkiisu kaa joogta waa wuxuu marmar la yimaada iska daayo faraad ka qaada may ahayno markaa camalkiibaa waxaa qayb ka mida noqon ama laftigan camal uu inoo shamlinaya inoo soo hoskeliya soomkii laakiin xadiidkan imaka taa odhan karno oo xadiidkani waa salaad tukanayo dee munaasib waxaanu u ahaa baabkii cibaadada ayuu munaasib u ahaa cibaadadii ayuu munaasib marka culimada qaarkood baa yar iyagoo munaasabada halkaasuu munaasib ahay iyagoo yar halkan yar eegaya un munaasabo yar eegaya waxaynu soo aragnuun rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi in camalka kolba la daa'ima haba yaraadee kow isagu u jeceliye uu ahaa ilaahayna kaasunbaabu ugu jecel yahay waxaanan soo nidhi markaa waxay ka heshaa ruuxu iqtisaad inuu cibaadadii la yimaado inuu kari karo oo uu laazimi karo sida xadiidkii xalayba aan soo aragnay calaykum bimaa tudiiquuna waxaa kari kartaan ee daa'imi kartaan laazima halkanna arrin aad u culus oo dee ruuxa is yidhaaho bal la kaalay aanu daa'imi karahayn baa kuba sugan marka waxa weeye imanayaan munoo dee laba arrimoodba way wada imanayaan mid weeyaane dee ruuxu kolkol haddii uu isagoo yar matalan raqbo badani ay jirto cibaado ziyaado ah oo laakiin dee aanu wuxuu ka caado yeeshay ahaynoo hadhow wuxuu dee sidaa ku daa'imayan ahayna waqtiyada qaarkood ziyaado ula yimaado inaan loo diidahayn waa mid arrin kalena way jirtaa dee rasuulka ilaahay dadka kale lama mid ahayn waxaa cibaadadan ruuxuu ku xeeldheeraanayo aada isugu badinayo marka dambena uu ka ka caajisayo loogu diidayaa malal bay ka imanaysa malal bay keenaysaa marka dambena ajrigii iyo tawaabkii u socday baa ka go-aya hadduu marka dambe daayo rasuulkii ilaahay taa looga aamin la ahaayo isagu dee wax malala iyo waxtaa ku imanaya ma jirin marka dee hadday dhacdo ruuxa bal matalan arinkan isle mala cadiyo walow aanay taasi wax la aamini kara ahayn dee si culimo badan iyo cubaadii aan kuba ah markaa dee xaalkoodii lagu xambaaray isleeyo mala cadi iyo ummad imanayo arintan uu ku sabrayo u adkaysanayo ee iyadana wax dee laga manceeyo ruuxii maaha walow ay tahay dee in xuquuqdii la wada ilaaliyo ruuxa waxyaalo badan oo kala duwan baa saarane soo ciddii xaq lahaydba xaqeeda uu siiyo aanu xaq uu ilaalinayo ama camal la imanayana acmaashii kale lagaba doonaya ugaba dayacin aanay uga dayacin ama aanay uga hadlayn inuu had iyo goor waxa uu kari karo xuquuqdii kale dee isaga laga sugayeyna aanu ku dayacahayn aanu ku ihmaalinahayn hadhow hadduu weynaado ama waxyaalo kale la soo darsaana uu laasimi karayo taa inay cibaadadiisu noqoto bal taas bay noqono bal markaa jaanibkaas waaba munaasabo la muujin kare laakiin waxaan leenahay xadiisku baabkii hore ayuu munaasib yahay baabu maa jaa fii qiraa'ati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay qiraa'adiisii waa qur-aanka uu aqriyayay waa sifadeedii iyo kayfiyadeedii wixii ku soo arooree kuma yimi ayuu baabkiisii yahay oo bal dee axaadiis dhowra oo sideeda inoo iman doonta rasuulka ilaahay qiraa'adiisii bal adigu jawaanib kaba ah mid ah, si uu u aqriyi jiray hadday tahay xagga waqfiga oo kale iyo xagga tartiirka iyo umuuro israarka iyo jahriga iyo umuuro saasa ayaa bal inoo iman doona taasuu baabkeedii yahay xdثna qتيبة بن سعيid qال xdثna layث عن بن أbي مuلaykة عن yعلى بن مملك أنه sأل أم سلمة عن قراءة رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xadiidka saddexda hore oo dee bal maalan labada imaamo hore iyo ninkan isaguna culimadii taabiciinta iyo siqaadkoodii kaba mid ah waa raggaan hore usoo maray ninkaasna magaciisa ibn abi mulaykan horean usoo sheegno an usoo dhammaynayba yaclannu mamlaka baa caawa inagu cusub waa nin taabiciya saa ibnu abi mulaykaba uu taabici yahay cid kaloo ibnu abi mulayka mooyaane wax ka warinaysa lama hayo yaclahan oo isaga oo ibnu abi mulayka mooye cid kaloo yaclahan kaba warinaysa marka taasna waxay keenaysaa haddii raawigi uu leeyahay uu raawi keliya shaksi keliya inuu wax ka wariyo waatay noocay kaba cabiraan culimmadu majhuul ayay idhaahaan bal majhuulu baabay kaba cabiraan haddii laba iyo saddexay ka wariyaan cidi aanay tawsiiqo waa noocay majhuululxaal ama mastuuriya kaba cabiraan markaa jahaalo xaalkiisa ama jahaalo isaga laga jaahil yahay waa jirtaa ninkan yaclam nu mamlak xadiidkuna sanad labaad baa inoo soo noqon isagoo intanka bal masalan kaba dheerna waa inoo iman doonaa haddii alla idhaaho isagoonu ku jirin sanadkana aanu laba socon aanu sanadka laba socon marka uu tirmidi xadiidkan wariyena waxaabu kaba cabira isagoo sanadkan ku wariyay xasan saxiixa inuu yahay walow uu sheego dariiqan weeye dariiq kale inaanu kaba garanahayn bal waxaan leenahay ninkan jahaaladiisa sanadka ku sugane laakiin xadiidku isagoo ka dheer buu inoo dambeeya isaguna aanu kuba sugnayn inoona saxiix noqon doona oo xadiidka asalkiisu waa ah wax inoo sugan markaa wuxuu hi ninkaasi annahu sa'ala wuxuu weydiiyey umma salamata wa umma almu'miniin ummu salama ayuu weydiiyey can qiraa'ati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qiraa'adiisii weydiiyey kole xadiidkan iyadoo bal maalan de waa kan tirmidi kitaabkiisa waa ku saaray sidaan soo sheegayo abu daauud iyo nasaa-ina way la wadaagsadeen khaasatan tirmidi iyo abu daauud intan waa ka dheeraayo qiraa'ada iyo salaaduu wada weydiiyey salaadii rasuulkii ilaaha iyo qiraa'adiisii markaasay tidhi maxaa dee salaadiisa igama weydiinaysaa ujeeddadu ma karaysaanoo waa salaadii habeennimo siyaale uu tukan jiray bay sheegtay oo kolkol dee inuu habeenkaadu doono dhowr goor kici jirayba intuu tukado seexan jiruu haddana kacayo oo uu tukanayo seexanayu kacayo tukanayo saasaa xadiidka kuba timi markaasay qiraa'adana sheegto xadiidku markaa intii salaadiyo sheekhu waa ka saaray jaamiciisa marka la eegana uu sanadkanun uu kuba wariyay abu daawuudna uu la wadaagtay nasaa-idaatiisa ay yar gaabnayd iyadoo su-aashu ay salaadiyo so ay wada lahayd qiraa'ada ayay laakiin haddana jawaabtu ay qiraa'ada uun ahaydeen faidaa waaba hiya iyadu oo markuu su-aashaa weydiiyeyba idaadu waa tii fujaayadeed wuxunbaaba dee waa markiiba way jawaabtay weye si dhaktay ugu jawaabtay oo wuxunbaaba soo keliyey iyadii tancatu inay tilmaamayso sifaynayso qiraa'atan qiraa'o mufasaratan cad weeye qiraa'o la fasiray macnaa la cadeeyey oo bayaansan ayay bal matalan taas oo ayay sheegaysay sifaynayso rasuulka ilaahay bay sifaysay wey qiraa'ad qiraadiisii maxay ku sifaysay qira'a mufasaraat xarfan xarfan maxaa ay tahay qiraa'adaasi xaraf xaraf ay tahay oo macnaha ujeedadu kalimaadkeedii iyo xuruufteedii iyo si uu aqriyayay intaa in ka dheerna way noo soo socotaabe qiraa'ad tartiil leh xaraf kastaba uu gudayo hadday kii aayaad noqotona aayad kastaba gaar ahaanteedii uu intii kale ka goynayo uguma joogsanayo adigu qiraa'o cad fasiran bayaansan oo tartiil leh ah oo e halkii dee bal matalan mad u baahnaydna uu madayo meeshii waqfina ruusul aaya guud ahaan uu kuma joogsanayo sida xadiis kale imanaysa taas bay iyadu sheegtay rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh qiraadiisu inay ahayd bal waxaan leenahay xadiiskan haddii maqaal sanadka jiro waa inoo dambeeyaaba isagoo intaa ka dheer ayaan sugaynaa xdثna محمد بن بشار قال xdثna وهب بن جرير بن xاaزم قال xdثna أbي عن qتاadة قال qلت لأنس بن مالك maxamed ibnu bashaar dee kolley kitaabkaba waa dadka ugu badan san arkayno kitaabkiisa kalena aad buu ugu badan yahay waa ibnu jariir ibnu xasim warumahaye ama ma xusuusin inaan soo maray aabihii waan xusuusnahay laakiin isaga waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii dambe ee ugu dambeeyey kaba mid ah oo dadkii siqaadka ahaa ee ruwaadana kaba mid ahaa aabihiina atbaacu taabiciintii buu kaba mid yahay horena waxaan usoo sheegnay aabihii waa nin rijaalu saxiixayna ikhtilaadina ku yimi laakiin bacda alikhtilaaf waxadkadiyo raggii lahaaye uu dhalay ama raggii lamidkaae uu dhalay ayaa diiday inuu waxba wariyo ama cid ay wax ka maqlaan oo bacda alikhtilaaf wax lagamaba wariyo bal markaa wahba aabihii jariir ibnu xaasin buu xadiidka kaba warinaya jariir baa wuxuu yidhi may qataado kaba wariya ibnu ducaama qaala wuxuu yihi qataada qultu lianas bni maalikin baa waxaan ku idhi kayfa seebay kaanat ahayd qiraa'atu rasuulillaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay qiraa'adiisu seebay ahayd oo seebuhu rasuulka ilaahay wuxuu aqriyi jiray qaala wuxuu idhi marka anas baa odhanaya maddan ay kaanat waxay ahayd qiraa'ada rasuulku daata maddin waa maddatu de masarkii isaga qadarno oo daata maddin waa jiidid iyo madtu u saaxiibo qiraa'a mamduuda ah. waa halkii dee mid u baahnayd ama mid dheer ha noqde madkaasi mid gaaban haba noqdee mid iyadu waxay ahayd daata maddin oo xadiidka iyadoo bukhaari iyo abu daa'uud iyo qolooyin kaleba ay la wadaagteen tirmida waxaa kuma sugnayd inuu bismi illaahi araxmaan iraxiimba oo ii deeyo muddu bismi illaahi oo dee allah bay noqon laftu jalaalaad arraxmaanna waa madaye arraxiimna waa madayo adugu halkii dee mad keenaysay ama madda lahayd madadaasi mid dheer ha noqoto ama mid gaaban haba noqotee midtaa u saaxiiba ayay ahayd buu leeyahay macnuuna maaha inuu ku xeeldheeraanayay tiitiidayay uun iyadoo meeshan wax maddo keena aanay jirin taas may ahayn iyadu waxay ahayd aayadda qur-aankaana bismillahi raxmaan raxima waa soo qaataye waa dee muluudka ama madkaa dee ziyaadada le ha noqdo ama kaa iska dabiiciga haba noqde adigu waa wixii keenaya maddo keenaya tii gaabnayd iyo taa dheerba ayuu waa mid dee sidaasuu kuba aqriyaya qiraada aynoo soo fasirtayna umusalama cad tartiib kale ee waxa weeyaan waadixa ayadaayad lagu joogsanayo meeshii maddo u baahanna umadayo shaarixan aan haya ayaa wuxuu leeyahay walaysa almuraadu almubaalagatu fi lmaddi bikayri muujib kama yafcalu quraau zamanina xata aimatu salaatina falaa amad allahu fi acmaarihim walaa fasax fi ajaarihim walaqolay buu sheegaya o gaar dee aada u jijiidayay oo si dee heesa iyo waxyaalahaas ama loo jijiidayo inu jijiidayu leeyahay ilaahay xumrigooda ma dheereeyo ajaashoodana ma waasiciyo si ay sameeyaan buu leeyahay saa may hayd adigu bal markaa taas bay bal xadiidkalena waa inoo dambeeya ooba ka nin xadaana caliy bnu xujrin qaala xadaana yaxya bnu saciidin اlumawiyu can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata can umi salamata qaalat anaha qaalat oo xadiidkii marka dhaweyd baabku inoogu soo bilaabmay ibnu abi mulayka waa kan markii horeba waa inoogu sugnaa ninka cabdulahi bni cubaydilah la yidhaaho ibn abi mulayka umu salama ayuu ka warinayaa umu salama iyo caaishaba waa la kulmaya ibnu cabaas iyo dee amtaashoodba waa la kulmay asxaab kala duwan buu laba kulmayo imika lama odhanayo iyadoo riwaayadii hore tan cilo loogaba dhigayo riwaayadaa hore cid baa u dhaxaysay imikana cidi uma dhaxayso ee sanadkan inqidaac baa ku sugan iyo kalado waa la kulmay iyada iyo caaishaba waxbuu kaba wariyeyba bal riwaayadii hore ninkii kalaamka uu kuba sugnaa ama jahaladu ay ku sugnayd ee yacla ee tii hore ku sugnayd halkan inoogumaba sugnaa sanadka xadiidku dhammaadna sanadkan waa sanad waxa wey rijaashii saxiixaba weeye cali ibni xujir hadday tahay yaxya ibni saciidin ilumawi oo nin kolay laba nin oo reerka ahba meesha asaaniidda way yimaadaan yaxya ibni saciid ibn alcaas oo nin camr lashtaqla odhanaya oo beri cabdimalik ibn waraadna dimashaq uu ku dilaayo walaala ahaayeen oo kolay isku wada qoys unbaabay ahaayeen oo isaga waa taabici kaasi halkana ma gala sanadka kan yaxya ibni saciid waxaa yaaba ibnu aban ibni saciid ibn alcaas baa la idhaha isaguna waa qoyska uun waa min taabiciintii ama atbaacu taabiciintii dambe weliba ama raggoodii ugu dambeeye kaba mida weeye ninkuu ka warinayaana waa imaamkii macruufkaa ah, ibnu jurayj ama cabdilmalik ibn cabdilcasiis ibnu jurayj markaa wuxuu yii ibn abi mulayka can ummi salamata qaalat kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yuqadicu mid googooya qiraa'atahu qiraa'adiisa googooytu waa maxay waa aayad aayad buu ugu joogsanayay oo markuu aayad aqriyaba waqtigii caadi ayuu ku joogsanayey oo muu waslinayn labada aayadood haddana aayadda kaloo aqriyayay haddana aayadda kaloo qiraacada sidaasuu googoynayay waaba tan iyadaa inoo sii fasiraysa yaquulu wuxuu odhanayay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqifu waa joogsanayay uma yaquulu wuxuu odhanayay alraxmaan alraxiim uma yaqifu haddana waa ku joogsanayay wa kaana waxaanu ahaa yaqra'u mid aqriya rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh maaliki yowmiddiin waa sida aniga mateexaan ii taalla waa masta nusqooyinkii shamaa'ilkaee asalka laga soo madbaceeye kitaabkaba ee waa sida wada dhacday laakiin sheekhoo kitaabkiisan kale jaamica xadiiska kuma wariyey halkaa imika maalika aniga ii taalla waxay ahayd riwaayada xadiiskuna ay tahay oo waxaan leedahay waa shamaa'ilka nusqooyinkiisa wax dhacay maaliki yowmiddiin oo taasu aqriyaya oo dee halkan imika maalika ii taalo malikiibaa dee jaamica xadiiskan markuu ku warinaya kuba sugnayd oo sidaas aqriyayo bal markaa maxay tahay waa qiraa'adii fasirnayd ee caddayday sheegaysay aayaadka markay noqotona rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh aayadaayad buu ugu joogsanayay xadiiskuna wuxuu inoo faa'iidin yahay inay sunno tahay joogsi lagu joogsado calaa ru'uusi ilaay aayadaha madaxooda laakiin dee waxaana iska jirto qur-aanka ayaad markii ay aayaddu dhammaato macnihiina dhammaadayna way jirtaa aayaad baana jira aayada inta ka dambaysa aayadda dambaysta macno ahaan kuba xidhanna way jirtaa ee haddii macno ahaan la midacsanana waxay keenaysayba inaan aayadda caynkaasoo kale ayo aan laguba joogsan ee laakiin rasuulkii ilaahay tani waa waxa noogaba sugan aayadaadka madaxoodu kuma joogsan jire marka waxay noqonaysaa xataa hadday tahay aayadda ka dambaysa ay macno ahaan ku xidhan tahay kol haddii arrintu qiraa'ada waqti yaroo kooban ay tahay ee ruuxu meel uu ku daysanayo oo isleeya berri oo kale ama waqti kale aad ka qaadid aanay ahayn iyada waa lagu joogsanaya dee aayaadka qaarkood baa jaaro majruurkii ku tacalluqayay bal maalan waxa weyaan aayaddii dambe ay kuma sugantahay sida meelo baqaraaye tafakaruun iyadoo aayaddii hore ay u dambaysay ayaa fi dunya walaaakhirana aayaddii dambe ay tahay fi dunya walaaakhirana halkan ay kuma xidhan tahayba laakiin haddana markaad eegno taas ruusul aaya waa lagu joogsan karaa rasuulka ilahina uu ku joogsaday bal aimada qaarkoodna sunnay kaba cabireen xataa macnuhu haba irtibaan haba jiro allahuma kolkole waxaa jira dee ruuxu hadduu meeshan ku daysanayo oo isleeyay halkaasuu ku daystay oo mar dambaad ku soo laabi doontaa sida hadduu dee xisbigiisii ama raatibtiisu isleeyay barriba aqri oo kale ee kolley aayad inuu ku joogsadaa ma habboona arrin kaleanay sheegaan oo imaam nawowi iyo dee tiryaankiisa iyagu kuma soo sheego oo ah ajsaada qaarkood ama ajsaada majmuuca kaba mida jusaskan qur-aanku hadal wada socda iyo aayaad isku xidhan baa jusku dhexdiisa gelaya oo hadal isku xidhan ayaa kol jusku dhexdiisa kuma jira marka waxay tahay ruuxu hadduu dee raatibkiisii aqriya juskii qur-aanku aqriyayay marka waabu doonayaa inuu kuma joogsado oo dee uu juskaa kuma daysto kolay taasoo kale macnaha isku xidhan waxaroon inuu israaciyo si aimadu yidhaahana ama dee uu hore usoo yar dhigo oo uu soo dhaafo ilaa halkii macnuu kuma go-ayay ama waxa weeyaan uu dee ka dambeeyo kale de juskan walmuxsanaad oo kale inuu xurrimat calaykum ummahaatukum waa hadalkii bilaabmay baa socdo oo juskina uu soo dhex galay oo dee taxriimkii iyo waxyaalihii kale intaasoo kale de halkaa hore ku daayaynu soo yar dhaafde xataa wamaa ubari u nafsi oo kale waa kalaam ilaa de waja oo sooto yuusufa oo hadalka kale ka bilaabmayo hadalkii hore wada socdo kale marka taasoo kale culimadu waxaaba yidhaahaan waxa roon amase budo mase imaam nawowi horta uu yidhaaho inaanu eegin waajusa halkan iyo isku xidhanka eega in maaha wakti yaroo koobane waa daynaya berrioo kala dhici karta inuu kusoo noqdo ama wakti kale macnaha isku xidhanka uu eego markaa dee uu israaciyo intii juski kii ama ha dhaafiyo ama ha ka yar dambeeyo oo kale suuratunabi oo kale juskeedu waa sidaasuu noqonaya marka ajaastaasaa jirta ee kuwa iyagu kalaamkii dhammaadayna way jiraan laakiin tani waa waqfi aayaadkaas kuma xidhnaadayna waa ku joogsan karaa weeye baltaas weeye walow dee bacdigood macnaha ay midicsadaan kolle xataa tana taa odhanayaan laakiin rasuulka ilaahi bay noogala sugan tahay qowlkiisa waxa weeyaan walaa qawla liaxadin maca rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam taasi waa mid intan ah maaliki yowmidiin horta maaliki yowmidiin iyo maaliki yomiddiin waa laba qiraa'o sabciye toddobadan quraada ayaa kala aqriyey waanay tawaaturtay waa laba qiraac oo fiicfiican culimada qaar macnaahaan iyagu iyo barhkood maalikia raajix yeeleen barhkood maliki oo dee qulacdu barbinaasta ku xigtaba maliki mooye maaliki cidimay aqriin halkaas qiraa'a inoo tawaaturtay barhkood malikidan macna ahaan ha ku raajix yeelena laakiin waxaan leenahay waa laba qiraa'o oo sabciya oo inoo tawaaturay qiraa'adooduna waa fiican tahay un tii la aqriyaba walow dee waxaweye qaariga qofkii kolba qiraadiisii ruuxu qiraadiisa aqriyayo siduu aqriyaya ay tahay inuu aqriyo laakiin waxaan leenahay waxaan imika ma kala fadilayne maalikina waa wax inoo sugan sugnaanshuhumaayo way tawaaturtay oo waa qira'a qur'aana oo toddobadii kaba mida malikina waa wax inoo sugan waanay jiraan culimmada qaarkood dee tirmidi oo kale halkan soo qaaday abu cubayd inuu maliki dooranayay sooba qaaday xadiidkana waa kii aan sheegayey sanadkana waa inoo sugan yahay de xadiidkuna marka la eego rijaashiisii tirmidi oo kalea waxa yar dhacay riwaayadaa hore ee yacila uu dhexeeyuu yar raajax yeelay tan buu kaba dhigay inuu xadiidka hore laytaynu soo marnay kan ka raajaxsan yahay laakiin kaa kalaamkaa kuma sugnaa kale waxaa dhici karta arrin aan laguma waafaqin inuu noqdo oo riwaayada hore raajax yeelayuu leeyaha xadiidka layf kumana sugnayn wa kaana yaqra'u maliki yowmiddiin kumay sugnayn waa run kumaynaan soo soo arag geed kalena wuxuu leeyahay siisaas baa uga raajix yeelaya laakiin haddana dariiqani waa dariiqa saxiixa kaa horena maqaal baa iyada inooguma sugan oo dee maqaalkaa inoogu sugnaa waa taan soo aragnay arrintanna waxaan leenahay waa laba qira oo samciye ah labadooduna ay inoo tawaatureen labadoodna waa laba qira oo xasana waxbana ma eegayno dee tarjiixa aimada qaarkood macnaahaan ay ku kala raajix yeeleen koladayna waa sugan tahay eh, laakiin muhimku kolba qiraa'adii dee uu ruuxu aqriyayay sidii dee qiraa'adaha ay kuba timista ama talfiiq bayna qiraa'at u iman taasun ha ilaaliyo xdثna qتyبة qال xdثna layث عن معاaوية بن صالح عن cabdاللahi بن أbي qaysi qaal wuxuu yihi inta kale waan soo wada aragnay cabdالlahi بن أbي qays ninkan oo barhkoodna ay adiida xadfaan oo cabdالlahi بن qaysi nun ay yidhaahaan oo nin taabici oo weliba taabiciintii waaweyneyd kaba midoodee ثiqa ayaa wuxuu yihi sألtu caaشhaةa رaضي الله canha caaishaan weydiiyey can qira'ati nabiyi sal llahu aley wasalam rasuulka ilaahay qiraa'adiisii baan weydiiyey kollay intii uu sheekhu uga qaradka lahaa buu soo qaatay muslim oo kale kaleoo xadiidkan wariyey waxa weeye hadee xadiidku waa dheera iyo abi daa-uud iyo salaadii witrigiibaa kuba jirtay rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh talo qiraa'adiisana waa tii salaada ama salaadiisii habeen dhacaysay kolkol maydhigii janaaba iyo waxyaalo ay markaa dee ruuxu hadduu janaabaysan yahay seexashadii qabla iyo bacda iyo waxyaalaha la wada socday e bal markaa laakiin intii qiraa'ada ku tacalluqsanayd iyo baabkan u munaasibka baa kitaabkeenna kuba sugan e waxaan weydiiyey rasuulka ilaahi qiraa'adiisii suu dee su-aalo kaleba u weydiiyey waxyaalo kale markaa muxuu weydiinayaa su-aashiiste ataana miyuu ahaa yusiru mid siraysta bilqiraacate waa salaadii hadda habeenkii uu tukanayay ogow waana salaadaa sunno ah dee salaadan kale faradka waa la ogyahay halkii lala shahrayay iyo halkii uu rasuulku siraysanaya waa waxa la yaqaano masaajiduu ku tukanayay ee waa salaadiisii habeennimuu leeyahay xaalkii suu ahaa miyuu siraysan jiro hoos buu qiraa'ada u dhigi jiray am yajharu mise wuu la jahri jiray qaalat waxay tidhi kullu daalika kaa dhammaantii oo maxaa weeye qad kaana yafcalu haddii aan bal mafcuul taqadumay kaba dhigan oon kulla daalika ilaa ma garanaya si idin xarakaysan aniga xaraka ima taale ee waxaabay noqonaysaa un qad kaana wuxuu ah rasuulkii ilaahay yafcalu mid sameeya kulla daalika waa kaa aad sheegtay ee su-aashaada kuba yimi dhammaantii macnaa waqti uu siraystaa way jirtay kol uula jahraana way jirtay labada xaalaba istiraarka iyo jahriga waa la iman jira oo kol uula jahriyo kol uu siraystaaba way jirtay taas wabatan sii cadayso qad kaana waxa ahayd rubamaa asara waxaa la arkayaba rasuulka ilaahi inuu siraysto hoos u dhigo warubamaa jahara inuu la jahrana waabay dhacaystay awqaada qaarkeed uu la jahro faqultu waxaan idhi alxamdu xamdulilaahi ilaah buu u sugnaaday alladii ilaahoo jacala yeelay filamri arrinka figaysta amarkan qiraa'adoo kale xagga maydhiga janaabada markay ugaba warantayna ama seexasho bacda aljanaaba la seexda qabla qusli iyo bacda alqusli hadalkanoo kale u yidhi jacala yeelay filamri arrinkii sacatan waasacnimo yeelayo macnaa wuxuu leeyahy waa arrintii qiraa'ada hadday noqoto noqoto xagga jahriga iyo xaggii israarka ee ilaahay inaguma oo midkooda oo uu ka dhigay mutacayin ama laazim in lala jahro hadiyo goor ama hadiyo goor basiraysto ilaah kama dhigin dee rasuulka ilaahay saa uu inoogu jideeye ee uu inoogu cadeeye ficilkiisiiba labadii xaalaba way bannaan yihiin marka inay kolkol haddii midud uu yahay ka laasimka ah ama mutacayinka waxaaba dhici ka leed kolkol dee inaanu ruuxu dee kaas u nashaadaysnaynba ama kolkol dee jaariga ku cuslaadiya waxyaalaba iman karirayd ee ilaahay arrinkii ka dhigay mid waasaca labadii xaalaba inoo fudaydiyey inoo sahlay inoo baneeyey ilaahaas baa mahadle ayuu yidhi alxamdu lilahi aladii jacala fi lamri saacatan xadiidkan si aan soo sheegaya intana waa ka dheeriya saxiixa muslimna waa inoogu suganyo waa xadiidka saxiixa ee aimo kalena way la wadaagsadeenba muslim iyo tirmidina jaamiciisa waa ku wariyey walow isagu xasan qariib halkaa kaba cabiro waxaan leyna waa ka darajo sarreeyaan bal marka waxaana meesha ay taallo un oo inoogu sugan oo xadiidku inoo faa'iideynaya salaadii habeennimo weeye qiraa'adeedii istiraarna waa bannaan yahay jahrina waa bannaan yahay jahrigu maaha ruuxu dee mid isaga dhibayo u aad u qayliyo maaha jahri maaha haddii dee dad hurday oo meesha la hurday ay joogaan ama dad kale uu iyagii ama dee ku dhibo taasna ma aha ee waa jahri dee la maqlayo sida dee axaadiid kaleba aan ku arki doonno bal marka labada xaalaba laba xaalo dee jaa-isa weeye oo way bannaan tahay waxaana kolay dee labada malaa noocba kol yar tariqiibkeed meel waa yimien laakiin ta meesha taala-an ah waxa weeye ruuxuu inuu ogaado hadduu dee iminka dad buu dhex joogaa masjid buu joogaa cid iyagii qur-aan aqrisan cid salaatukan cid wax kale ama darsi kale iskaga jirta cid hurday inkastaba yeelanaya oo kale in markaa ay tahay uu salaadiisa dee gaarkaa uu tukanayo sidaa salaadii habeennimo ta habeennimo uun maaha ka soo qaad nin jamaacad soo gaadhay oo aakhirkii kaba soo gaadhay oo labadii ragcadood ee lala jahriyay isman cishaa'iga iyo subaxa iyo maqribkii dee isaga imaamkii aanu la tukan ay u harhsan yihiin oo markaa kacay laakiin dad kaloo majmuuca iyaguna jooga oo iyaguna masbuuqiintii lamidka ahaa iyada xaalada caynkaasa kolley waxa la raba xataa waa salaadaas ee la farayaa wixii ruuxan kale uu ku dhibayo inuu iska daayo inuu isagu ismaqashiiyo taas baa la faraya waxaa jirta rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyadoo dad ay masjidka kuba tahajudayaan ku cibaadaysanayaanoo ee aynu soo baxay uu ku soo baxay oo ku yidhi mid kastoo idinka idinka midii wuxuu la munaajoonayaa la faqayaa rabbigii barhkiin marka kale qiraa'ada yaana ku dhibin adigu ismaqashiin kan kale ha tashuush karin xataa kaa hurday dee isagii inaad waxa weeye aad isagii dhibto ood hurdadiisii aad u diido laguma ogola ee waa taas haddii laakiin aanay wax jirin dee taasuu la imanayaa dee jahrigi waa u bannaayeen xagga koodaa mudanna walaa xadiis baaba kuba yimi kan qur la jahrayaa wuxuu la mid yahay ka isagu sadaqada la jahraya kan qur siraysanayaana wuxuu la mid yahay ka kaa sadaqada siraysanaya laakiin waa xawaasha kala duwan uunbaabay ku xambaarantahay marka aan arin kale oo dad kale saas aana xaaladoodu ku tacalluqsanayn haddii isaga istiraarkan uu ku adreeyo khushuuc iyo xubuur iyo waxyaalo aanu hadduu la jahro aanu heelahayn ay tahay dee waabata isaga u mudan ee laba horan haddii jahrigan oo kale ay dee ku sugantahay isagoon dadna kuba dhiibahayn waaba isagoo dee naftiisiibaaba cadigii iyo wixiibaaba kaga tegayo oo waxyaalo iyo adiguba dee masalxu u arkaa inaan halkan kale aan ugu sugnayn ku sugantahayna dee taasaaba horaynayso bal xagga tafsiil aan nidhaahno kaasaa mudan marka aan waxyaalaha dee ka baxsan ee ruuxa jahli ka mancin karaa meesha aanay jirin ee taasi ma jirto kolleyna kalaan dee risaalo fiican baa jirta ee aimo kalena way leeyihiin imaam nawowi leeyahay oo atibyaan fii aadaabi xamalat lqur'aan laydhaa waxaan filayaa marar baan ku aqriya halkan de adigu laakiin sagaahanadii wain laba goor iyo suurtagal inay ahayd waan sidaa filayo oo tibyaan fii aadaabi xamalat lqur'aan oo kollay qur'aanki iyo aadaabtiisa iyo umuuro badan oo masaa'il oo kuba tacalluqsan taas qordobino kitaabkanuu leeya afartan baabaho isaguna bal waxa weeyaan noocyadaasa waa leeyahay rag kalena way leeyihin laakiin imada kollay kutubtooda way mudan tahay oo waa rag cilmi badnaa cabsi badnaa ikhlaas badnaayo kutubtoodna ay nafci badan tahay bal waxaan leenahay umuuro badan oo taa kuba tacaluqsan baa jira dee aimada qaarkood sida suyuudi itqaankiisoo kale kolkol risaalada ama kitaabkaas uu soo talkiisiyo oo kale iyo waxyaalahaasna way jiraan kolley kitaabna waaba jira kitaab qur'aan oo bukhaari saxiixiisa kaba mid aho ama fadlul qur'aan oo intaanu bilaabin waxa weeyaan ah tafsiirka dabadi uu keena intaanu nikaax bilaabin oo gaar ahaan intu u saaray ibnu kasiir uu sharxo sharax uu leeyo si fiican uguma sharxo tafsiirkiisa la madbacay tan mujaladka afraad iyana waa jiraan bal waa umuurada kolley adaabo kala duwana aan kaba helayno kitaabkana weyna kolley waa kitaab mudan marka la eego jawaanibtan iyo dee kolley kitaabka qurdubi iyo way mudan yihiin waana kutub inoo madbuuca dee ruuxuna dhibyaraan iyo diraasa la-aan ku aqisan karo ku daalacan karo kuna fahmi kareen حدثنا محمود بن kaylaan qaala xadaana wakiicu qaala xadaana misqar عن abi lcalaaء اlcabdiy عن yaxya bni jacdata can umi haaniin qaalat waxay tidhi umuhani umuhani waa ti aynu soo marno waa ina abiaalib cali bn abi bay isku abiyi ahaayeen ragga horena miscar iyo wakiic iyo maxamuud ibnu khayraanna marar badan baan soo aragnay abulcalaa alcabdi waxaa la arkaa imika inuu inoogu horeeye magaciis waa kunyadiisii alcabdina waa reerkii cabdiqays la odhan jiro loo nisbeeyey laakiin waa wala ahaan reerka kama dhalane waa mawaalidoodii buu mid yahay magaciisa hilaal ibnu khabaam ayaa la yidhaaha oo hilaal ibnu khabaam ayaa magaciisa la yidhaahaa bal waa ninkaas weeye ninkan ku xigaana yaxya ibnu jacdata waa nin reer bn maqsuuma oo taabiciyo yaxya ibnu jacdata ibni wahb ibni abi hubayra waxaa ayaa magaciisu waxa adigu ayay u ah oo aabbihii dhashay jacdaha dhashay jacdaha ina abi hubayra ah hubayra ah ee umuhani oo umuhani ayadiibu kaga warinaya aabihii hooyada ahayde ayaa muxuu qalad kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqla qiraa'at nabiyi sal llahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qiraa'adiisaan maqli jiray bileyla habeenkii walxaal ana anugu calaa cariishihii sariirtayda korkeed aan kuba sugnahay oo malaa jaarna way ahaayeen waana waqtigii bal maalan dee kollay qabla fatxi maka qabla waxaan ujeedaa qabla alhijra ayay noqonaysaa waqtiyadan kale ee iyadu maabaaga hijro rasuulka ilaahina intii kale ee waqti uu fatxu maka u yimi waqti uu xaj u yimi ee unbaabay ahayd walaynu soo marnay gurigeeda inuu rasuulka ilaahay kuba maydhay uu de ay ku tukadayna sideedaa ragcadood sida xadiis aynu soo marnay hore xaggiio buxad aynu kuba soo maray haddaba rasuulkii ilaahay ayaan maqlayay qiraa'adiisa habeenkii uu qur-aanka aqriyayo walxal ana anigu calaa cariishii sariirtayda korkeed aan kuba sugnahay oo xadiiskuna kollay waataynu kii hore ku soo maray rubamaa atara wa rubamaa jahara waxaana inoogu sugan salaad habeennimo weeye waana nafli rasuulkii ilaahay waa la jahrayay dee waanatan isku guri may ahayne laakiin gurigeedii iyadoo joogta sariirteedii kuba huruda ama jiifta ay maqlaysa baa la jaharkii uu rasuulka ilaahay qiraa'ada laba jahrayayo anaa marka aan wax maanici jirin oo mawaanicda aan soo sheegnay ah jahriga sunanimadkiisu waaba inoogu sugan yahayba weeye bal markaa adigu dee rasuulka rasuulka ilaahay labadii xaalaba waa laba xaaloo inoogaba sugan xadiidkanna tirmidiste ayaa wariyey waa inoo taalla waa shamaailkii waxaa filaya jaamica kumuu soo saarine laakiin nasaa-iyo ibnu maajah iyana way wariyeenoo busiiri imaam la yidhaaho ma aha ninka de ninkii burdaal ahaa maaha waa imaam macruufo ninka miswax sajaaje riwaayadda ibnu maajah ninka soo saaray ee uu la dheeryahay kutubta kale ayaa wuxuu kaba cabiraa isnaadkiisu inuu saxiix iyo rijaashuna inay iqaad yihiin waxaana jirta labadaa kitaab ee nasaa iyo ibnu maaja labadaba tacliiq buu albaani kuba leeyahay kooban oo dee darajada xadiidka una ay la soo madbaceeyanaba dee waa kan kolkolna uu kala saarayba laakiin dabcaad ay sugayeen baa jirta dee raggan noo madbaceeyey oo xukunkiisuna ay sooba qaateen markuu nasaai joogay tacliiqiisaas wuxuu ka cabiray xadiidka inuu xasan yahay markuu ibnu maaja oo kalena saxiix iyo xasan buu ka wada cabiray kolley sanadkuna mid buu ahaayo oo maan garan sababta bal rijaashu se saa ay leeyihiin dee busiri iyo waaba sanadka waa saxiix buu kaba cabiray waa xadiis adigu bal inoo sugan uun wuxuu inoo faa'iideynaya wataan aragnay xadaana maxmud bn kaylaan qaala xadaana abu daauud qaala xadaana shucbatu can mucaawiyata bni qurata qaala wuxuu yihi mucaawiya taabiciga macruufka ah samictu cabdallaahi bna muqafarin baad maqlay oo mucaawiya wuxuu leeyahay waa nin taabiciya oo fiqa oo macruufe cabdulaahi bn muqafal saxaabigaas baan maqlay yaquulu xaal ku qowlayo ra waxaan arkay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay oo calaa naaqatihi hashiisii korkeeda kuba sugay yowma maalintii fatxu walxaal huwa rasuulkii ilaahay iyo qara uu aqriayo qur'aan oo isagoo eg hashii saarna oo fuushana oo socodba ku jira ayaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh qur'aan aqriyayo taasi tusayso mulaasamadii rasuulkii ilaahay laasimaya cibaadada xataa fii xaali rukuubi wa tayri isagoo fuushan isagoo socod kuma jira taasi waa mid ee arintii kale jahriguna way noogu suganta rasuulka ilaahay markaa salaad buu tukanayn raaxiladiisuu fuushanaa de saxaabigana waa kanoo suuraddu aqriyayu inoo soo naqlinaya marka taasna waxa ay tahay inuu maqlay weeyaano uu la jaaray rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh bal markaa salaad meel aan ahaynba oo rasuulku quraadii ama dee la jaarayaa inooguba sugan oo isagoo welibana dee cid uu maqashiinayo oo ka dhegaysanayso uu leeyaha kaa xafideen aanay jirin waayo wuu socdaayo socod baaba lagu jira waxaaba markaa baljahriga aynu soo maray salaad dhexdeeda hadday tahay iyo oo salaadii sunnayaasha dee ka faradkii way leedahay meelaha dee in la jahriyo istiraar wixii rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan ula jahrayn iyo wax u siraystayba way jiraan oo saxaabdiisiina ay soo gudbiyeen noo soo naqliyeen iskana macruufo taasi wax ishkaali aan lahaynba iyo marka kale dee aan cibaadada bal matalan adigu dee qur-aanka la aqriyaba dee jahriga mashruuciyadiisii iyaa iyada inooguma sugan weeye wahuwa yaqra'u muxuu aqriyaya inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar oo adigu suuradan bilowgeedaas buu aqriyayay ilaahay subxaana watacaala yidhi fatxi weyn oo mubiina ayaanu kuu furnay waa fatxan mubiinan bayinan waadixan wey fatxigan fatxu maka waa laguma fasiray laakiin aayaadku waxay soo degeen ama suuraddu soo degtay rasuulkii ilaahay markuu sulxulxudaybiya ka laabmay la laabmay uun madiine intaan la tegin bay sooba degtay waana tanoo maadi lagaba cabiray saas daraaddeed baa waxa looguma fasiray fatxiga ilaahay uu yidhi fatxi weyn baanu kuu furnay inuu yahayba sulxii iyo heshiiskii xudaybiya oo bal cumar oo markii hore dadkii <clears throat> sulxaba aqbalkiisu dee uu dhibay dhibsaday xataa rasuulka ilaahay hadalla ula yimi ahaa ayaa markii dambe rasuulka ilaahay u yeedhay ee uu ku dul aqriyay isagoo isagana cabsi ku jirto rasuulka ilaahu hadalkuu celceliyey iyo taas cabsi badani ay uga jirtay ayaa wuxuu yidhi awa fatxun huwa ma fatxibayo dehaa buu ku yidhi bal marka waxaan leenahayba fatxu makaa lagu fasiro khaybarna waa lagu fasirayoo markaa ay laabneen uun maalmo kooban bay madiino joogeen markaasaa loo baxay khaybar oo fatigaasi yimi dee waana maqaanibtii ilaahay lahaa oo wacadakum ullahu maqaanima kaiira taas baabay ahayd laakiin waxaan leenahayba fatigani waa sulxii xudaybiye oo isagu fatxu iyo wixii ka dambeeyeyba sabab uu ahaa sababtuna waxa weeyaan markii heshiiskaasi dhacay dadkii markii hore cowlka ahaa ee meeshay ku kulmaan ma kala cararayay kala baqanayay ama dagaal iskaga hor imanayay ee wax isweydiinahayn een wada sheekaysanahayn baa markii dambe isu safray isdhexgalay markaa nin kastoo caqli leh ina markaa dagaal baa kaba dhexeeyo nin kasta tiisu bal markaa iyaguna dee waxay daafacayaan wujuudkood iyo waxyaalahaase nin kastoo caqli lahaay oo lala soo qaaday islaamnimaba waa islaamay waa usoo joogsadayoo muddadii labada sanadood aydee fatxu maka iyo sulxa xudaybiye udhaxaysay dadkii islaamay muddada intii horeo dhan waxa weyaan may islaamin dad ka badan baaba islaamay oo rasuulka ilaahay kun iyo dhowr boqol baa la socday maalintaa hore ee markii dhammaan toban kun isagoo ay la socdaan ama sideed kun ayuu soo galayba toban kun ay la socdaan buu soo galay maka haddaba markaas liyakfira laka allahuma taqadama min dembika wamaa taaqar wayutima nicmatahu calayk <clears throat> bal markaa taasuu aqriyayay qaala wuxuu yidhi mucaawiya odhanay ibnu muqafal baa odhanaya fa qara'a rasuulkii ilaahay baa aqriyey wa rajaca uu celceliyey macnaa sawdkiisii uu qiraa'ada aqriyayay waa tarjiic waa sawdkuu fiicnaynayo taxsiin sawdta halkan dee ay barhkood kuba fasireen ama celcelin uu kelimaadkee uu kuba celcelinayo oon la mid ahayn dee tarjiican heesta iyo waxyaalaha lagu celceliyo bal taasoo nooc taxsiin iyo tadriib iyo hagaajin ah ayuu rasuulka ilaahay laba yimi qaala wuxuu yidhi waa qaaladan waxaan odhanaynaa waa shucba leh wa qaala mucaawiyat bnu qura oo sanadkuu ku sugnaa shucbe mucaawiyat bnu qura dee isaga sheekhiisii xadiiska uu ka maqlay ayaa wuxuu yidhi lowlaa an yajtamica ay lowlaa makhaafatu an yajtamica inay ururaan annaasu dadku calaya aniga ay igu soo ururaan oo marka dee haddaan sii aan cabdulaahi bni muqafal uga maqlay aan qur kuba aqriyo sawdkiiyo laxnigii uga maqlay oo kale isaguna isagoo rasuulkii ilaahay dee sawdkiisii ama laxnigii ugaba maqlayo si uu aqriyayey uu dee isagiina uuga xikaayooday taa haddaan kuba aqriyo inay dadku igu soo ururaan iyagoo qariibsanaya ama taasoo kale haddaanan kaba baqanahayn lowlaa an yajtamica annaasu calaya laakadtu lakum fii dalika sawti macnaa waxaan laakadtu lakum aynu sharactu lakum waxaan biraadi lahaa gudangeli lahaa aan kuma amrin lahaa qur'aanka fii dalika sawti sawtka aw qaala wuxuu ihi allaxni fii dalika laxn waa laxnigaas ama sawtka aad u fiicnaa ee rasuulkii ilaahay dee tarjiicaas uu ku aqriyey ayaan ku aqriyay uga maqlay cabdillahi ibni muqafal buuli markaa imika halkan dee taxsiinkii sawtka bal tardiidkaas baa barhkood ay kaba cabireen tarjiican ama tardiidkan mistadee ama xaraf soo noqnoqda ay kaba dhigeen hadigii hasha iyo barhkood ay ku fasireen laakiin waa yar baciid ee socodkii uu ku jira iyo hasha dhulitaankeedii inay taa keentay laakiin arrin maqsuudu ahaaye tardiidka iyo taxsiinkaas dee waxaa iyadana laba socda jahrintan ay maqleen saxaabadiisa cabdulaahi ibni muqafal iyo jahrigii iyo qur-aankii oo sawdkii laguma fiicneey iyo umuurahaasi xadiidka way nooguwa wada sugantaayo xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana nuux bnu qaysin alxudaaniyu can xusaam bni misabkin can qataadata qaala wuxuu yidhi qataada waa nin aynu maro badan soo aragnay waa nin taabiciya ah. meesha inooma taallo markii dhaweyd xataa waan soo haynaa caawa isagoo lahaa amas waxaan weydiiye laakiin imaka isagii ubaaba hadalkii ilaahi oo qataada yidhi markaa maxay noqonaysaa intan xadiid marfuuca maaha mawquuf saxaabi ku taaganna maaha bal qaybta hore waa laba qaybood buu noqon hadalkuye waaba maqduuc taa ay ka cabirayeen culamaa lmustalax ay kaba cabiraan waa hadalku uu leeyahay qataada ayaa imaka intani tahay sanadkana aan dib ugu soo laabmi doono ama aan ku soo noqon doonaa si aan darajadiisa u sheega marka dambe ee qataada wuxuu yidhi maa bacad allaahu ilaahay ma dirin nebiya nebiyi ma soo dirin ilaa xasana alwaji xasana sawti ilaa xasana alwaji mid wejigiisu fiican yahay oo xasana sawti sawtkiisna uu fiican yahay u mooye macnaa ambiyadii ilaahay soo diray ee waxa weeye marka la eego shakli ahaan daahir ahaan suuro ahaan suro fiican oo qurux badan baa ilaahay subxaana watacaala kuba khalqaya oo ee nebigu soo diraaba suuradaa fiican buu lahaaba taasna rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh waaba taa aynu soo maray khalqigii suu ahaa ambiyadii kalena ee suuradaas fiican bay lahaayeen nebi yuusuf oo kale iyo rasuulkii ilaahay haynoo sheegay in shadra alxusni laba siiyeen taas waa mid sawdkiisuna waa fiicnaa oo dee sawdkan uu ku aqriayo waxyiga loogu soo dhiibay dadka uu ku gaadhsiinayo sharcigii sawd fiican la macaansanayo dadkii soo jiidanaya loo soo iilanayo kaas baa sawdkiisna u ahaa hadalka waxaan nidhi waa hadal qataada intani waxaana ay tahay dee maqduuc bay noqonaysaa waxaanu yidhi wa kaana nabiyukum sala allahu calayh wasalam intan rasuulka ilaahay buu ka warramay rasuulka ilaahayna inaamu kulmin waa sifa rasuulka ilaahay uu inooga soo noqonayo isagu ma soo gaadhin waa sidaa udhaxaysa markaa intana maxay noqonaysaa waana sifa ahaan rasuulka ilahay uu sifaynaye intani mursal bay noqonaysaa waayo rasuulka ilaahay buu kaba waramayaa sidaasuu ahaa buu leeyahay rasuulka ilaahay xadiiskiisana ama sunnihiisuna qowlkiisi iyo ficilkii iyo taqriirkii iyo wasfigiisa oo dee kitaabkaba u badan shamaa'ishiisii akhlaaqdiisii iyo sifaatkiisii taasi xadiiskiis ama sunnihiisii bay kaba mid tahay haddaba intan iyaduna qadarkan dambe juskan dambe xadiidku waa mursal buu noqono ujeedadu saxaabigii ma joogo intaa waxa dhaafsan xadiidkoon sanadkiisa sheegi doono waxa ku sugan wa kaana nabiyukum nabigiinu wuxuu ah sala allahu caleyh wasalam xasan alweji wejigiisu miduu fiican yahay oo dee ilaahay baaba u dhameeyey qurux xasanoo sawti sawdkiisuna uu fiican yahay ayuu ahaa wa kaana waxaan u ahaa laa yurajicu markaa qiraa'ada mid aan celcelin ayuu ahaa markii dhoweydna xadiiskii saxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen xadiiskaa hore tarjiic baa idinkuba soo maray ka barhkood si ay u jamciyaan ee haddaan tarjiixu baana kii hore aynooga raajax yeela ayna tarjiicii horena waa taan soo fasirnay tarjiicanna waxay kuba fasireen waa tarjiic alghinaa oo tardiidkan heesta oo kale jiidjiidka la jiidjiido lagu celceliyo taasoo kale dee qur ee may ahayn halkii lagu aqriayo taa lagu imanayno waa tarjiic lamida tarjiic alghinaa ama tarbiid alghinaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh muu ahayn isagu mid laba yimaadaan bal aarkan waan sheegay waxyaalaha kuma suganee laakiin sanadka haddaan dib ugu laabno ninkan xusaam ibnu misadki la yidhaaho waa nin atbaacu taabiciintii ka mid ah waanan kitaabkan aan hayno mooye meel kale kutubtan lixda ah xataa jaamiciisii aan inoogu sugnayn oo tirmidiyaalkan uu wax kagaba wariyo waana nin daciif hadan cibaaradii xaafid maxjar soo qaatay kitaabkiisa taqriib daciifun yakaadu yutraku buu kaba cabiro waa nin daciifo wuxuu u dhowyey in faraa laga qaado in faraa laga qaado ujeedadu dacfi halkuu ka gaadhay dacfi adag buu leeyahay oo taas bal marka sanadkii waa sanadka aad u daciifka khaasatan ninka halkan ee kuba dhow in lagu sifeeyo inuu matruuk yahay lagu sifeeyo arinta kale jirtaana qaybi waa kalaam taabicii oo isaga uu ku taagan oo dee waa axad dadkii muslimiinta ah culimmadoodii kaamida ah hadalkii isaguna markaa dee wax imarkaa dee xujo kolkad istinaasiya waxyaale iyo tafsiir wayula yimaadaane laakiin ama kolkol markay eegayaan khilaafka culimada iyo si aan ijmaaco wixi kuba ijmaaceen ama aan loogaba bixin ama dee qowl aanay odhan iyagu aanay odhan looguma tegin way maqaadiicda u soo urursadaane laakiin dee xujo gaara ah, asal ahaan mabaaha inta kalena dee haddii mursal bay ahayd mursalkuna kalaamkiisu dee waaba jiraayo cinda ahlilxadiid inta badan iyo dee shaafici qolooyin daciif buu noqdaa dee ayma xoogayaana way jiraanbe laakiin waxa halka dhan waxa ka wada horeynaya sanadka xadiiskuna waa sanadka aad u daciifka ninkan xusaam ibnu misak waa isaga dee sanadkiina inooguma sugan shimaal inkan mooye kitaab kalen oo kutubta aan inooguma sugnayn lixdaan markaan u jeedo umuhaadka ama usuushan ama ragkan ay lixdan kitaaba kutubta ay leeyihiin xataa kama baxsanaadeen lixda kitaabba isagoo inooguma sugnayn ayuu dee aadna u daciifo bal markaa waxaan leenahay xasan sabta xasan wajhi waan ku ogeynay laakiin dee waa arinkaas koley xaaladiisa ognahayo imaka wax weyn xataa walaa yurajicudan dee waan awillay uunoo macnahaas siuu kaa hore u waafaqee haddii aan saa kuma daynana dee tarjiicdii hore koley waa rasuulka ilahi waa taxsiina sawt iyo taasunbaa tardiidkaasi ahaa en mu ahayn tarjiic ladinaya waxyaalahaas xadaana cabdlaahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana yaxya bnu xasaan qaala xadaana cabdiraxmaan bn abi zinaade can camr bni abi camrin can cikrimata can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala anahu qaal ibnu cabaas baa yidhi cabdulahi bn cabdiraxmaan waa daarimi aynu marar soo aragna waa imaamkii yaxya bnu xasaan iyo tilmiisna waa nin caalimo oo reer masar ahaa ama dee tilmiis oo dee waxa weyaan siqana ah weeye cabdiraxmaan bn abi zinaadna aabihi abu zinaadna waaba dee nin caalima ahna martabada saree ruwaada siqaadka ah sanadka uu kuma jiro khaasatan asaaniida abi hureyre u gala acraj may abu zinaad can ilacraj can abi hureyre min asax asaaniid asaaniida lagu sifeeye laakiin isaga maqaal baa kuma sugan in adu kole xadiikiisu markaa xasan martabadii buu noqdaa camr bn camrinkan kaba dambeeyaaba uu yahay marka ibnu cabaas baa wuxuu ihi kaana qiraa'at nabiyi sal llahu aleh wasalam rasuulka ilaahay qiraa'adiisu waxay ahayd kaana qiraati waa day taalla hadday kaanat qiraatu nabiya idiin taallana dhib ma laha lafdigan qiraade waa lafdi mu'anase laakiin taaniis kale hadduu macnawi yahay taaniis xaqiiqiya ah, aanayna majaaz yagu yahay dhib ma laha dee haddii ta'da la gooyana ficilkeed kaana qiraatu nabiyi sala allahu calay wasalam rubamaa yasmacu inuu maqlaa waxaa dhacaysay ama suurtagal ahayd weeye inuu maqlo man shaksiga fi lxujrati daaradda aqalka kuba sugan walxal rasuulku fi lbeyti uu maqsinka ama qolkiisa uu ku sugan yahay daydku imika waa maqsinkii baan ku fasiray xujradiina waa intan dee soo dayran ee saxaniga aqalka ah ama daaradii guriga oo dee aqaladoodna aqala waaweyn may ahaynba masjidka dhinaciisay ku yaaleen waa maqsin keliyo dee labinkoodiiyo kaba samaysan oo in yaroo daarada oo dabadeedna leh dee daaradaa isagii masjidka uga dhexaysay haddaba dee markaa gidaarka masjidkuna uu ahaa gidaarba waa intan baa xujradu markaa waa intan dee muxaadka intuu soo dayran tahay dahrigii guriga ayaa xujradii noqon walow qaaliban imika dee isticmaalka la isticmaala xujrada maktinka loo isticmaalo taas hadii laydha waa mukawan min arbac xujuraat alaaa xujuraat waa dee maktinkii way meydkiina waxaa looga jeeda maktinkii haddaba isagoo maktinka ku jira halkii uu seexanayay uu salaad tukanaya oy habeen tahay ayaa kolkol waxa dhacaysay imika muu odhan mar kastaba wayn waxaa dhacaysay awqaada qaarkeed in ruux xujrada ku sugani ama halkan daaradda joogaa qiraa'ada rasuulka maqlool dee waana taan soo marrayoo jaarigiisu jaari aad u dheer muu ahayn oo xataa naftiisii dee uu kuba dhibo jaarigaa dhexdhexaad ku ahaa oo ruux aan ka dheerayni uu maqlayay taas awqaada qaarkeedna waabu siraysanayayoo isagoo maqsinka ku jiro salaad tukanaya ayaa ruuxan xujrada aqalkuna u aqal yar uun xujradiisa jooga ama inta baradaheeda oo kala jooga aanu awqaada qaarkeed maqlahayn kolla waa maqlayahay uu maqlayo wey kollayna waa umuuraha axaadiisii hore kuma soo marray xadiidkana abu daauud iyo way la wadaagsadeen sheekha bal maalan waana xadiidkaas waxa weeye kolay martabada dee raggaa markaan eegno xasan martabadiia barkoodna ay tasxiixinayaanba baabu maa jaa fii bukaa'i rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahay oohintiisii waxyaalihii kuma yimid shawaashiisii baa inoo wada socota rasuulkii ilaahay baa axwaashiisii dee kutubtana ama noocan ama khaasatan kitaabkan oo kutubta ugu mudadna fawaa-ida uu leeyahay diraasadiisu hore waa u soo maray habeena ayaan soo naqnaqliyey laba bayd uu lahaa imaamkii weynaa ibnujazari ee jazariyadana lahaa maxamed ibni muxamed mar shamaailkan uu khatimay oo kale oo de waxa weeyaan taasoo <laughs> waxaweyaan soo naqliyu lahaa hadaladiisi ay kaa mid ahay waxa weeye uun oo macnuhu ahaa markaa eh, oo hadalkiisu uu ahaa haddii dee ay rasuulkii ilaahay ina la kulantaa waxa weeyaan way id adkaatay ama idin dhaaftay ama ishiina ku aragtaan ee dhegtiinna ku maqashaan taasi wax idin dhaafay maaho waaba tarshimaa ishiis rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh haddaynaan la kulmin haddii dee waxa weya aynaan arag isagii aynaan arag axwaashiisii akhbaartiisii oo dhan iyo siduu ahaa iyo cibaadadiisiiy ooyintiisiiy wax kasta iyo umuura inoo dambeeyo umurahan soo maray waa tan waxa weyaan akhilay inshada alxabiibu waradcuhu wacaza talaaqiihi wanaat manaazilu marka wafaatakum an tubsiruuhu bicaynikum fama faatakum bisamci haadihi shamaa'ilu waa shamaaisha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh haddaba baloohidkii rasuulka iyo waxyaale adag umuuro kuba tacaluqsan oo taasna waa khashyadiisii cabsidiisii naxariistiisii iyo umuurahaasi weeye xadaana suwayd bnu nasrin qaala xadaana cabdulaahi bn mubaaraki can xamaad bni salamata can haabitin can mubarifin huwa bnu cabdilaahi bn shakhiiri can abiihi qaala anahu qaal waxaan ugu joogjoogsadaa sanadka ma jiro sweyd ibnu natrina made ma xusuuste waan iska iloobayaa inaan hore soo marnay waa nin siqaatu ruwaad kaba mida waxaana lagu tiriyaa cabdullaahi ibnu mubaarak raawiyadiisu ninkii axaadiisiisa aada u warinayay oo waa dadkii laasimay cabdullaahi ibnu mubaarak dadkii cilmiga badan kaba xambaaray dee xataa ay aimada qaarkood ku sifeeyeen raawiyatu cabdilaahi waa cabdilaahiba raawigiisii cabdullahi ibnu mubaarak waa nintaasoo ahaaba ragga kalena waa rag soo maray ama mudarif ibnu cabdillahi ibnu shakir waa nin taabiciy aad u qiimo badan cubaadii ummadda culimmadoodiiba ah aabihina waa saxaabi jaliila ah, cabdulahi bn shakir qaala wuxuu ihi saxaabigaasi ataytu waan imi rasuul llahi sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan u imi walxaal huwa rasuulka ilaahi yusalli uu tukanayo isagoo salaad tukanayaan rasuulka ilaahay soo gaadhay markaasaa muxuu weli jowfii waxaan u imi rasuulkii ilaahay isagoo salaad tukanaya walijawfiya walxaali jawfiya calooshiisa uu sugnaaday asiizun buux weeye iyo xeen ama sawt ka asiizi lmirjali dherigu marka uu karayo dherido badan lagu shiday oo karaya sawtkan iyo xeenkan laga maqlo oo kale calooshiis way sugnaatay min albukaai daraaddeed waa min albukaa oohintaa u daraaddeed waa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay dembigiisii hor dembigiisii dambaba uba dhaafay ayaa cabsi ilaahay subxaanau watacaala ayaa uu la ooyiyey isagoo salaad ku tukanayo oo waxaan maqlay buu idhi ama calooshiisa ay lahayd ka baxayay sawt la mid ah sawdkan dherigu markuu aad u karayo sawdka y waxaa lagaba maqlo oo kale arrinkuna wuxuu ahaa min albukaa oo intana maxaa keenay waa khawfkii iyo cabsidii ilaah buu kaba cabsanaye weynideed baa keento dee waa dad oo dhan isagaa rabbi ugu yaqaanay ilaahay jalaalkii iyo jamaalkii iyo cadamadii isagaa dad oo dhan ugu yaqaanay kolba ruuxa ah. macrifadiisii aqoontiisu intay tahay ilaahay uu garanayaana ayaa cabsidiisuna ay noqonaysaa calaa qadri cilmi lmarci yacdumu khawfuhu kolba inta cilmigiisii uu yahay ayaa cabsidiisuna ay tahayo haddaba taas baa keenaysay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ijlaalkaa ilaahay iyo khowfkaa nebi ibraahim baa la soo naqliyay sanoo kale inay arrinkiisu ahaa martaas weye bal xadiidka markaa waa intan dee maxalushaahid ku aad buu daahir yahay xadaana xadiidkana koley isnaadkiisu waa saxiix si aan soo sheegay abu daa iyo nasaa imaamka way la wadaagsadeen waana xadiidka saxiixa xadaana maxmuud bnu kaylaana qaala xadaana mucaawiyat bnu hishaami qaala xadaana sufyaanu can alacmashi can ibraahiima can cabiidata can cabdillahi bni mascuudin koley waa sanadaan soo wada aragnay acmash sufyaanku waa thawri acmash iyo ibraahim iyo cabiidatu salmaani saddexdood kulma taabiciin weeye markaa saddex taabici oo acmash adigu waa dee taabici yar oo canadyabuu arkay uun maaha riwaayo badan saxaabo kuma laha ibraahimna waa naqaaci cabiyas wa salmaan iyo adigu saddex taabici oo isku xiga sanadka xadiidka inoogu wada sugan cabdullahi bn mascuud baa wuxuu hi radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu igu yidhi iqra calaya bar waxaad korkayga ku aqridaa qur'aan iqra aqri isagu mu xaday suurad ee aqri calaya korkayga qur'aan ku aqri ayuu yidhi faqultu waxaan idhi markii rasuulkii ilaahay baa sidaa ku yidhi isagoo mimbar fadhiya mimbarkii masjidka iqra calaya faqultu yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow aqra'u hamsadii istifaamku way xadfan tahay a aqra'u miyaan aqri'ayaa calayka korkaaga qur'aan miyaan ku aqri'ayaa walxaal calayka adiga korkaaga uun unsila qur-aanka soo dejiyay adigaaba i adigaaba qur-aankii soo dejiyay mayadoo adiga uun aad tahay warkaaga qur-aanka adiga lagu soo dejiyey ayaan anigu kugu dul aqriayaa taas buu yidhi ibnu mascuud baa dee kollay wuxuu kaga fahmay rasuulka ilaahay amarkiisa qiraa'adan amrayo inuu isaga ku dul aqriyo inay ujeedadu ay tahay dee bal qiraa'adansi u dhegaysto u macaansado ugu raaxaysto bal umuura saas aan ahayn dabdigiisa iyo xaggiisa iyo inuu isagii u saxo aan ula jeedin taladud iyo bal istimaacu uu jeedo markaasu su-aashan laba yimi markaasaa deeta qaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay innii anigu uxibu waxaan jeclahay an asmacahu inaan maqlo min hayrii kayrkay inaan kaba maqlo waan jeclahay oo dee qaaliban ruuxu markuu aqriyayo qur-aanka isagu ka aqriyayo yahay iyo marka uu cid kale intay aqriyaysa dhegaysanayo xagga fahamka iyo u fiirsiga iyo tadaburka waxaa dee way u kala dhow yihiinoo dhegaysiga uu dhegaysanayaa xaggii fahamkii uu fahmayay macaanidii macnihiisa tadabburkii bal iyo waxa weyaan adigu taas iyo adigu kasitaankiisa iyo taas iyadaa u dhow sababtuu ruuxan aqri'aya wuxuu mashquul ku yahay bal qiraa'adiisii inuu saxdo alfaadiisii inuu dabdiyo inuu bal qayb waxa ka qaadanaysa juhdigiisii arintiisii bal qiraa'ada hagaajinteeda laakiin ruuxani mutafarid wuxuu yahay dhegaysigii dhammaanba de waxawn samcigiisi iyo qalbigiisii waxay muwajaha ama ku jeedayaanba dhegaysigan iyo fahamkan iyo u fiirsigan marka taasaa dee dadka qaaliban dadka kaleba markan eegno uba badan marka inaan rasuulka ilaahayba aan idhaaho dee aan kaba haddaan kaba saarna isaga marka wuxuu waxaan jeclahay inaan keyrkii kaba maqlo faqara'tu waxaan aqriyay buuhi suurata nisaai suuradda suuratu nisaan aqriyay uu bilaabay xataa balaqtu inaan soo gaadhay waji'naa bika calaa haaulaa'i shahi شhهيida fakayfa إida jiئnaa min kuli أmmaةi bشhahiidi wajiئnaa bika calىa haaؤulaaءi شhahiida bal ka waran xaalkoodu suu noqon doono qorooyinkaa laga soo waramay marka ummad kastaba xaggeeda kala nimaadno ku markhaati ku furaya camalkeedii iyo waxay sameeyeen iyo wixii ay laba yimaadeen markhaati ku ah oo ku furaya adigana aan kula nimaadno adigoo kuwan markhaati ku ah bal markaa xaal iyo xaaladu say noqon bal taa kama waran mar soo gaadhay markaasaa wuxuu hi qaala fa caynay rasuul xadiiskana kolleyde sida xadiisku bukhaariyo muslimba way wariyeen oo sheekha way la wadaagsadeen waxaana inooguma sugnayd dee halkan inooguma sugnayd bukhaariyo muslim inooguma sugnayd markuu halkaas soo gaadhay waa tii riyaadku xataa uu sooba naqliya maana way xasbuka alaan macnaa intaa ku jooji oo rasuulkii ilaahay dee qiracadii waa dhegaysanayay isna waa waday markuu halkaas soo gaadhay ayuu u kaadiyo halkaa ku jooji buu yidhi markaasaa muxuu arkay markuu eegista markii hore rasuulka ilaahi waa ki ilaahay igu dul amri iminkana waa kan amri inuu joojiyo bal xaggii rasuulkuu leeyey fara'aytu waxaan arkay canay rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay labadiisii indhood oo tahmilaani ama tahmulaani labada xarakada macnaa dare ilma ay ka da'ayso wey macnaha waa tasiiru dumucuuma ilmadoodii ay da'ayso ayaan arkayoo dee taasna waa dee ahwaashan qiyaamada iyo suuradani ama aayaadkani kaba warameen iyo inuu isagaba dee isagoo shahiida la keeni doono ummadiisii shahiid ku ah si ambiyadii horeba loo keenaya ummadadoodii shuhado kuba ah taasoo oo kaloo dee ummadda ra'figeedii unixitaankeedii iyo waxyaalo umuurahan baa keenay rasuulka ilaahay inuu ooyo inuu ilmeeyo rasuulka ilaahay cilmi ay kaba daayso ayaan arkay buuli koley tarjamadana maa jaa fii bukaai rasuulilahi baa inooguba sugnaa macno yaroo dee markiina idinku baraarujiye ahayd oo aan markaa iskaba iloobaama jirtay albukaa maalan wuxuu ku yimaada luqada carbeed iyadoo san oo kale uu madan yahay macnaa hamse uu leeyaho bukaaun iyo iyadoo aanay hamsadaasi jirinoo ismu maqsuurayee bukaa la yidhaaho kole waxaanay ku kala farqiyaan haddii albukaa la yidhaaho waa marka aan fawd jirin waa ilmo uun aydeyo dareeraysa ruux waa ooya laakiin sawd la maqlayaa ma jirto haddii albukaau la yidhaahana waa sayradu damci maca sawt weeye waa iyadoo uu ruuxu ooyo oo bimatalan sawd laga maqlayaana uu jiro bal markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tiisani bal nooca albukaa walow xadiidka lafdigu baadku inoogu baabaysnaa labadii noocna kolley ay noogu wada imanayaanba ama ay noogu wada sugan yihiin markaa sawd wuxuu ku baraarugay markaan rasuulku yidhi joog jooj jooji halkaas ayuunbuu arkay ilmadiisa da'aysa inuu ooye markaa muu oogayn rasuulka ilaahi salawatulahi wasalaamu aley sawduu maqlaya may jirin bal markaa rasuulka ilaahi baa ooyey ilmaa ka da'aysay koley dee khashada rasuulka ilaah iyo khowfkiisa iyo umuurahaas wax ah inooguba sugan xadiidka inooguba sugan qur-aanka samaaciisana koley tadabburkiisa loo fiirfiirsado umuurihiisan uu keenaye wacdi iyo waciid iyo umuurahaas le ruuxii qalbigiisu qoyanaa kolley waa wax ku keenaya eh, laakiin qaaliban waxaanay xaggeenna ugaba imanahayn dee qur-aankiio ruuxu iskaba jeedo qalbigiisu meel kala jiro aqriaya arrinka markaa wuxuu noqonayaa carabkan unu ka aqriaya mooye tadabburkii qalbibaa qaaliban maqan ama qalbigiibaaba dee ah, qalbigaas raabji ama daxalkaas macaasida iyo qafladan iyo ay buuxiyeeno xataa hadduu dee hagaag u dhegaysanayba aan dhaqsa aan ugu ta'asurahayn marka dee kashi ay jirto cabsi ay jirto de waxawy tadabur quraanna jira qaaliban waa arrin kaba timaada oo ruuxii kuba imanaysa walow dee sida xaggaa loogu kala badan yahay haddana loo kala badsanayo ilaa dee rasuulka ilahina isaga jaanibka haddooda oo dhanba kii ugu heersareeyaha arrin kaleo culimmadu ay halkan kuma baraarujiyaanna waxa weeye rasuulka ilaahay qur-aankiibuu ka dhegaystay saxaabigan isagaana baray asxaabtii ugu marka la eego dabdin iyo xifdin iyo rasuulka ilaahayna afkiisa ka qaataan qur-aanka ugu badsadayna saxaabigani ka mid buu ahaa markaasa waxay idhahaan waxaa kaloo inoogu sugan ruuxii faadilka ahaa inaanay dee waxa weeyaan aynay u habboonayn inuu dee ay naftiisii iska weyneeyo ama uu deed kaba dhowro isaga dee uu ka mudan yahay oo mafduula inuu wax ka qaato wax ka faa'iidaysto oo dee waxa weeye eeg eh, ruuxan haddii laleeya waa caalim waa faadil oo kale waxaa dhici karta ruux mafduula inuu jawaanib uga mudan yahayba ay jirto oo kale marka ciddii dee isagu kaba hoosaysa xaggaa fadli ciddii uu kaba mudnaa qaadasho wax ka qaato taasi dee inay waaba kan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh axaadiis uu xataa ama akhbaaro uu dad kale mid kama wariyo dib u sheegayna way jireen min baabi riwaayat alakaabir can alasaakira in badan oo salafkii ummadda ka midina oo akaabirtii culimmada ay danta waxay ka faa'iidaysteen baa jirta bal markaa taasna tambiih waa inooguba sugan yahay xadaana qutaybatu xadiidkan baan ku yardaraya kale xadiikan ku talagala inaan ku joojiyaan siraacinaya kal haduu saddex habeen yahay xamala xadaana qutaybatu qaala xadaana jariirun can cadaa ibni saa'ibi can abihi can cabdillahi bni camrin qaala anahu qaal jariir ibn cabdilxamiid baa laydhaha dabi oo waa nin dee marka la afilayana kitaabka kusoo aragnay cadaa bnu waa nin taabiciintii yaryarayd kaba mid ah kolayna fiqaa ah sidiisa weeye laakiin markii dambuu weynaaday baa xifdigiisu xumaaday ikhtilaad baa kuba yimi culimadna waxay ku kala soocaan marka leega axaadiistiisa kala aqbalay iyo kaaan la aqbalahayn ruwaadda isaga kaba warinaysa oo dadkii qabla ikhtilaad wax ka wariyeyna xadiiskoodu waayo mid fiqaa ah weeye caalimna ahaaye waa la aqbalaa intii xifdigiisu xumaadaynay kitaabkiisa kamay warinayne korkiisa wuxuu ka sheegay kama warinayeen dadkii bacdalikhtilaad la kulmayna xadiiskiisa waa la celiyaa jariir ibni cabdilxamiidna bacdalikhtilaad buu la kulmay intii xifdigiisu qasmay ama ayuu laba kulmay ee eh, laakiin maxaa jira xadiiska xamaad ibnu salama shucbat bnu lxajaaj sufyaan u thawri intuba xadiiskan way inoo wariyeen oo way la wadaagsadeen jariir iyagoo cadaa kaba warinaya saddexdaa imaameen tilmaamayna dadkii qablan ikhtilaaf la kulmay bay ahaayeen oo xadiidkani markaa axaadiistiisii hore ayay naakolkalbay ka cabiraan cibaaradaha war min qadiimi xadiisii waa xadiiskiisii hore maaa waxay uga jeedaan waa la aqbalaya kalna waa xadiiskiisii dambay odhanayaan oo waxay uga jeedaan waa xadiiskiisii bacd alikhtilaaf inta badanna ruwaadda lagu kala saaro culimada khaasatan ruwaadda way kala saaraan in kooban bay sheegaan oo qabla alikhtilaaf kaba wariyey inta kale waxay dhahaan bacd alikhtilaaf jariirna waa bacd alikhtilaafya taa wax la ogyahay laakiin xadiidkan baa dee raggaa kale shucba iyo sufyaan iyo xamaad iyo ay kaba wariyeen labada xamaadba waa qabla alikhtilaaf walo xamaad binu salmaan khilaaf jiro haddaba aabiyana waa nin iqa ah wuxuu yihi cabdulahi bni camri inkasafat ishamsu cadceedda ayaa madoobaatay yowman maalin calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu alay waslam waqtigii rasuulka kollay axaadiistay kuma timi maalintii ibraahim ibnu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam dhintay sanadii tobnaad ayaa madowgeedu uu ahaa ay madoobaatay oy dadku yidhaaheen waxay u madoobaatayba dhimashada ibraahim dhintay bay yidhaaheen dadkuna say caadadoodu ahayd markay madoobaatay ruux weyn oo dhintay iyo waxyaalahaas ay odhan jireen weeye faqaama rasuul lahi sal lahu al wasalam rasuulkii ilaahay baa istaagay salaad buu ukacay yusalii xaaluu tukanaya waa salaadii kusuufka xataa lam yakan inaanu uma dhowaanin yarkacu inuu rukuuco macnaa qiyaamkiibuu dheereeyey dheereeyey ilaa ay noqotay dee wuxuu daa'imay qiyaamkii ilaa ay noqotay inuu dee waxa weeyaan aanu hore rukuucin oona uma dhowaanin inuu rukuuco uma rakaca uu rukuucay falam yakan waa rukuucdii uu rukuucay ayuu iyadana daa'ima weeye uu dheereeyey falam yakad umaba dhowaanin yarfacu ra'sahu madaxiisa inuu saro soo qaadu soo tooso macnuu aduu uu ku dheeraaday rukuucdii oo mar dambe ayuu soo toosay uma rafaca ra'sahu madaxiisibuu saro soo qaaday waa ictidaalkieg falam yakad uma dhowaanin an yasuda inuu sujuudo macnaa iyadana ictidaalkiibuu dheereeyey shaarixana hayo ayaa halkan iyo julusbayasajintayna inoogu soo socota odhanaya laakiin idaaladaasi idaalo salaada burinaysa maayo kolina waa tafsiir madhabeed dee tafsiir xadiis maaha waana wax kasoo yar noqnoqda baa tuuri ujeedadu ah sababtii madabtu ahayd habeenna waan soo sheegnay ictidaalka iyo julusajaa inay rukni qasiira yihiin oo haddii qadar alfaataxaya la gaarsiiya ama qadar taas iyo dikrigii waalidkaa la dhaafiya inay salaadii ku buraysay laakiin arrinku saas ma ahe falam yakad uma dhowaanin an yasuda inuu sujuudo uma sajada uu sujuuday oo oh, sujuu sujuuday falam yakad uma dhowaanin iyadna waa dheereeyin macnuhu an yarfaca ra'sahu madaxiisa inuu sare usoo qaado sujuudii uma rafaca ra'sahu madaxiisa inuu sare usoo qaado falam yakad uma dhowaanin an yasuda inuu sujuudo macnaa fadhigii bayna sajatayn ayuu ku raagay umama dhowaanin inuu sujuudo uma sajada falam yakad uma dhowaanin an yarfaca ra'sahu madaxiisa inuu sare usoo qaado yar wax adigu luq ama naxw ahaan ku tacalluqsan yar sheegayaa alaga cibaaradii hore xataa lam yakad yarkacu falam yakad yarfacu labadaasba kaada khabarkeedii ani lamay socon lam yakad yarkacu lam yakad yarfacu laakiin afartii meeloodee dambe an baa geeshay falam yakad an yasuda falam yakad an yarfaca iyo labada meeloodee dambe abi daawuud oo xadiidka la wadaagsaday halkan dambana anti kumay socon iska jirta kolay dee kaada waa wax marka la eego jaanibkeedu iskaba yar kutubta naxwada macruuf kuba yahay sida la wada ogyayna kaana khadag camalkeedoo kale kaadi yeelataa sida casa ay u yeelato laakiin kaada iyo casa waxay kaga duwan yihiin kaana haaliban khabarkoodu wuxuu noqdaa ficil marfuuc me ficil mudaaric buu noqdaa oo sida imaka u taalaa marka waxaa kaloo jirta kaada waxa badan eegsan weeye kaada waxa aad u badan inaanu ficilkaa mudaarice khabarkeeda dhacaya antaa masdariyadii aanay la socon markaa ta hore ayaa luqadii badnayd ah ta dambeyse waa wax naadir ah qur-aankana dee waxa dhacday luqada hore wamaa kaaduu yafcaluuna oo kale iyo casaana waa cagsigeed oo waxa badan casaa facsa lahan yaatiya inay aanay la socoto khabarkeeda waxa yar in canla-aan uu ku yimaado casa ay timaado markaa labadooda bal warkaa waxaan leenahay qaybahan dambe walow abi daawuud ani laba socon si luqadii yarayd weeye dee luqa laxmiya ah maaha taasna waa luqadii badnaydunawey <clears throat> kole ibnu maalikna laba bayd buu macnaha ku talkhiisiya alfiyadiisa labadooda isagoo isagoo dee kakanakada wacasa wanadar kaba cabiro oo dee waxa weeyaan markaasuu sheegaaba markaasuu sheegaa dee labadoodii inay isu cagsi yihiin oo ujeedadu markaa waa arrinkan iminkaan nagu yar baraarujiyey fajacala markaasaa wuxuu gudagalay yanfukhu inuu afuufayo waa sujuuddii ugu dambaysta hadda ragcaddii labaad sujuuddeedii ayuu bilaabay inuu afuufayo qofku halkan waa dee cabsidii rasuulka ilaahay kaba badnaatay ayaa oohintiiba ama dee nafti iyo taasi ay laba socotay ama ufin kelimadeed fayanfukhu wayabkii wuu ooyayo waa afuufayay waa ooyayay waxaanu shaarixana leeyay leeyay naftiga iyo bukaha laba xaraf ama xaraf mufhimi kamuu muuqan de taasna imi ruux ooya kolley way kaba muuqanaysaa <laughs> waxawey laakiin waa habkii dee waxaan leeyahay um, iyaduna macno sokoo laguma sharxay xadiidkii ama madhabaan lagu sharxin buu noqon fajacala yanfuku wayabkii dee qalabaan meeshii jirtee wayaquulu waxaanu odhanayay rasuulku lahaa rabbi rabbigayow alam tacidnii miyaad iigu balyaboohin iigu ballan qaadin allaa tucadibahum inaanan cadaabin waayo dee kusufkani waxaaba dhici karta waa ama inuu calaamo cadaabba yahay inuu cadaab muqadimadii yahay sida xadiidkii saxiixa ku sugnayd markii kusuufka muuqday rasuulku isagoo argagaxsan intuu kacay uu kaba boqonayo saacadiiba inay timin haddaba miyaada igu ballan qaadin anlaa tucadibum waana fiihim anoo dhex jooga wamaa kaana allahu mucadibahum waanta fiihim haydib iyadoo anoo dhex jooga inaanan cadaab ku keenin ilah miyaada igu ballan qaadin rabbi rabbigayo waa lam tacidni miyaad iigu yabooyin anlaa tucadibahum wahum yastakfiruun dee aayad keliya ku wada yimaadeen wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun waxa weeye maa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum yastakfiruun iyagoo dee istikfaartii laba imanaya inaanan cadaabinah inaba wada istikfaartii la imanayna aan igu ballanqaadin oo naxnu ilaahay nastafiruka dambidhaaf ku weydiisanaynaa bal taas bay falamaa sallaa ragcatayn laba ragcadood markuu tukado xaaladaasa ayay injalat shamsu cadcaadii faydantay faqaama uu kacay oo way caddaatay faxamid allaha tacaala waasna calayh uma qaala ina ashamsa waalqamara aayataani laba aayadood weeye min aayaatilahi aayaadka ilaahay ka mida laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin ruux geeridii walaa lixayaatihi oo dee rasuulkii ilaahay idankiisa markaa dhintay yidhaaheen dadkii ibraahim dhimashadiisay u madoobaatay wuxuu sheegay waa laba aayadood ilaahay dadka uu wax ku tusayo xataa hadday dee imanka sabab leeyihiin tan aan imanka dee ay dadku laba sheego oo la yidhaaho ama dee dhulkiibaa kala dhex gelaya uun labadoodii iyo waxyaala saasa in waxay noqonaysaa dee taa nafteeda xaaladaasi waa wax ilaahay kuma abuuro dadkiina tadkiir iyo xusuusin oo ilaahay qudradii iyo taase iyo infiraadkii iyo waxdadii iyo bal taas bay tilmaamaysaa uun taasna oo kolliba aayad caayadnimadii way kuma sugantah xataa haddii dee laba garanayo oo xataa la garan karo kasufka dhici doono soddon sanadood ama afartan sanadood dabadood waayo imika waxa ay sheegaan ama la sheegi karo eewa dhibna lahaa waa wax xisaabeed oo wax qayba maaha waayo kasuf soo socda in laga warrama shay qayba maaha waa wax dee iska markaa taqaano ay qarigii afraad iyo inka horreysaaba dee dadku yaqaaneen bal culimmadu ay kaba hadli jireenoo khazaaliya ibnu taymiya iyo khazaaliya ilaah waxyaalaha inkaasoo kale oo dee haddii la inkiro wixiina wax iska dambi hubsadoo la garan karo waxay keenaysaaba dadkii dee inay yidhaahaan magac diineedna laguma inkiro indee dadka diintiiba ay kaba shakiyaan iyo waxyaalahay keenaysaa marka umuuru waa umuuro xisaabeed laakiin haddaba habkan ay kuba imanayaan iyo say tahay waa aayadda ilaahay aayaad kaba mida ilaahay addoomihiisa uu ku xabsiinayo wuxuu ku tusayo isbedelkaa kuba imanaya dee hadhowna mid weyn oo ka dambeeyaa jiro ay dee kusuf daa'ima ay kuba iman doonaan ay soo daadan doonaanbe baltaa wax lagu tusayaba weeye laa yaktasifaan ilmowti axad walaaxaati faidan kastafa hadday madoobaadaan fanzacuu waxaa magan gashaan u carartaan weeyaan oo labataan ilaa dikri tacaala ilaahay dikrigiisa oo fazaca ilayhi macnaa lajaa ilayhi weeye ilaahay cabsidii oo dee ay kaba mid tahay salaada baryadan iyo ay kaba mid tahay xadiiskana dee waa xadiiskan abu daawuud iyo nasaa wariya laakiin asalkiisu bukhaari iyo muslim buu kuba sugayay xadiis cabdullahi bni camri arrin baa yar jirta laakiin ah xadiiskan imaka uu kuba yimi waa rasuulkii ilaahay deed uu qiraa'adii buu aqriyey waa rukuucay uu ictidaalay uu sujuuday markaa laba rukuucood iyo laba qiyaam xadiiska inooguma sugnaa laba qiyaam iyo laba rukuuc nooguma sugna xadiiskuna cabdulaahi ibnu camrin xadiiskiisna bukhaariyo muslim waa ku sugan yahay marka laakiin naftigiisu wuxuu ahaaba farakaca rasuululahi sal allahu calay wasalam ragcatayni fii sajda laba rukuucood buu lagu imo iyadoo dee sujuudu aanay kordhin marka waxaan leenahay xadiiska asalkiis waa dee saxiix oo kale waaba dee saxiix marka la eego laakiin intan ah inuu ragcad keliya qiyaam keliya rukuuc keliya lahaa iyada intaa kolley shuduud baan kuba tirinaynaayo waxa weyaan dee xadiiska asalka laftiisoo saxiixayn ku sugan sida axaadiisii kaleba ay u timee saxaabo kale ay warinayeen laba rukuuciyo laba qiyaam baa kuma sugnaa bal intaasay waxyar jirayaan intaasna waxaan leenahay asalkii xadiisku waa taas asalka xadiisku waa saxiixa laakiin intan uu inoo faa'iidaynaya rukuuc kaliya iyo qiyaam kaliya in lagu kaaftoomayo ayaan axaadiistii kalena shaahid aanay keenayn aanay markhaati u ahayn xadiiska naftiisuna ee labada rukuucood baa laguma wariyay bal intaasaa jirta ee waana salaadii ku sifan garaan nahabkeedii ay u dhacto allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdik